الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جوازم الفعل جواه عوامل الجزم بالله والله من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيث ما أن وحرف إذما كإن وباقي الأذوات أصمى فعلين يقتضين شرط قدما يرثل الجزاء وجوابا وصما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين وبعد, وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن وغر بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء cawaamil اljasmi hada maxaluhaa bacdaji jasman jasmin fi lficli ficli la jasmiyo bilaa iyo walaamin laa iyo laam u deji daaliban xaal aad tahay laa iyo laam mid wax ku dalbayo bilam iyo walamaana u deji haakadaa xaal ay kuwaa hore la mid yihiin wajzim ku jasmi biin iyo waman iyo wamaa iyo wamahmaa iyo waayin iyo wamataa iyo waayaane iyo waayna iyo waidmaa iyo waxayumaa iyo waanna iyo ku jasmi wa xarfun xaraf weeye idma ka in xalay in la mid tahay wa baaqil adawaati adawaadka kalena asmaau asmaa weeye waxaan ku soo jirnay icraabu lficli اlmudaaric waxaan ka soo baxnay xaalada uu marfuuca yahay iyo xaalada uu mansuubka yahay cawaamishii ku camalfalayey marka la jasminayo cawaamisha jasmini ayuu musanifka halka ku sheegaya cawaamisha ficliga mudaarici jasmisaa laba qeyb ayay u qeybsamayaan qaar hal ficli ayay jasminayaan qaarna laba ficli ayay jasminayaan qaar hal ficli ayay jasminayaan calaa ariiqi اlasaala ayay hal ficli ku jasminayaan qaarna laba ficli ayay jasminayaan calaa ariiqi alasaala ayay laba ficli ku jasminayaan qaybta halka ficli jasmini calaa ariiqi alasaala ku jasmi calaa ariiqi alasaala marka aan leenahay waxaa baxayaa calaa ariiqi tabaaciya taabacnimo waddadeeda ka badan ayay ku jasmin karayaanoo waxaa suurowda ficliga ay jasmiyeen ficligii lagu soo cadfaa waa la jasmini raajixana waxa weeyaan matbuuca caamilka ku cabalfalay ayaa taabicana ku cabalfali oo calaa ariiqi tabciya iyay laba ficli iyo ka badan ku jasmin karayaan laakiin calaa ariiqi alasaala hal ficli ayay ku jasminayaan qaarna laba ficli ayay calaa ariiqi alasaala ku jasminayaan calaa ariiqi tabaciya ka badan ayay ku jasmin karayaan calaa ariiqi alxadfina hal ficli ayay ku jasmin karayaan waayahay qoladan halka ficli jasmini musanifka raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku sheegay afar inay yihiin lam iyo lama laam iyo laa dalab tusiyey afartaas xaraf afartaba waa xuruuf hal ficli ayay calaa ariiqi alasaala ku jasminayaan laamta iyo laada dalab waa inay tusiyaan wuxuu ola jeedaa laamtu waa inay amar tahay laadana nahyi laamta waa inay amar tustaa ee laadana nahyi waa inay tustaa mukhaadabka lagula hadlayo iyadoo aan loo eegin ama cidda faacil u noqon iyo naa'ibulfaacil iyadoo loo eegin haddii loo eego waxaa laga yaabaa laamta dalabkii ay tusinaysa amar inuusan noqon duca noqdo wax dhici kara wey laakiin asal ahaan amar bay ahayd cidda lagula khitaabaya oo cid la amri kara aan ahayn ayaa amarnimada ka leexinayoo duca ka dhigi nahyigana sidoo kale laada asal ahaan nahyi waa inay u leedahay cidda ee eh, loo jeedinaya hadalka marka la eego laadayay nahyi tusinee ducaba ha tusto haddii ay doonte waayahay laada iyo laamta dalabka sidaa u tusiyey ficli mudaaric ayay jasminayaan hal ficil ayayna jasminayaan waayahay ficliga ay jasminayaan ee jasminta ay ficligaa jasminayaan farabadni iyo hayru farabadni marka loo eego lix qeyb ayuu ficliga u qaybsamay lixdaa qeyb waxa weeye marfuuciisaa la eegaya faacil iyo naa'ibulfaacil midkuu doonaa ha noqdo waa mutakalim iyo mukhaatab iyo hayb ficliga wuxuu faacil u qaadan karayaa mutakalim ama mukhaaab ama hayb naa'ibulfaacilla saddexdaas uu rafcin karaya saddex iyo saddex haddii la isku daro lix bay noqonayaan lixdan laam jasminta lagu jasminayo laam jasminta lagu jasminaya lixdani afar ayay ku fiican tahay labana way way ku yar tahay weliba mid bay ku sii liidatahay oy ku xun tahay afar ayay ku fiican tahayoo haa'ib mutakalim ah way ku fiican tahay haa'ib waxaan u jeedaa musama way ku fiican tahay waa laamta saddexda majhuulkaoo dhanna waa ku fiican tahay lix bay libay afar ayay isla noqonayaan afartaasay ku fiican mutakalimka hal ayay laamta uga fiican tahay in lagu jasbiyo halkaana waa haa'ibka musamahan ujeedaa musamaha laamta in lagu jasmiyaa waxay ku fiican tahay oo keliya haa'ib marka uu yahay liyadrib zaydun liyunfiq duu sacatin min saacatihi kaasay ku fiican tahay waayahay majhuulka afartiisana waa ku fiican tahay mutakalim iyo mukhaaab iyo haaya midku doonaa ha noqdo liudrab adiga hal ii garaaco litudrab adiga ha lagu garaaco liyudrab zaydun zayd ha la garaaco waayo cidda la amraya xaqiiqa ahaan haayib weeye afartaa way ku fiicanta labana way ku liidataayo mutakalim iyo mukhaadab musamaah mutakalim musamaah oo litadrib eh, liadrib aan garaaco iyo mukhaaab musama ah litadrib garaac labadaa way ku liidan weliba waxay ku sii xun tahay mukhaaabka waayo mukhaaabka ficlu amar ayaa loo dejiyey idrib zaydan ayaa loo dejiyey litadrib inaad tidhaahdeeda laam isticmaashaa looma baahno marka way ku xun tahay mukhaaabka musamaha ah mutakalimka musamaha ah laftii waa lagaga fiican yahay waase la isticmaalaa idaa maa kharaja muxuu ahaa qur-aanka way ku soo aroortay walnaxmil khataayaakum waa mutakalim markaana musamo ah laamtii la geli laakiin ma badna laada ayaa kuu timid laada naahiyada lixdaasi shan ayay ku fiican tahay halna way ku xun tahay shan ayay ku fiican tahay oo saddexda majhuulkee way ku fiican tahay saddexdaba laa udrab yaan la i garaacin laa tudrab yaan lagu garaacin laa yudrab zaydu zayd yaan la garaacin shantaa haa'ibka ee saddexdaa haa'ibka ku fiican tahay musamahana labay ku fiican tahay mukhaadab iyo haa'ib laa tadrib ha garaacin niyow iyo laa yadrib zaydu zayd yuusan garaacin labadaana way ku fiicantahay halayay ku liidataa mutakalim isla markaana musama laa adrib yaanan garaacin waayo ruux naftiisa inuu nahiyaa macluum maaha wax la yaqaana maaha idaa maa kharajnaa min dimishqa falaa nacuud lahaa abadan maadaama fiiha aljaraadimu ayaa baytu shaacir ahay idaa maa kharajnaa min dimishqa dimishqa marka aan ka baxno falaa nacuud yaanaan ku soo noqonin oo laadii naahiyada ahayd ayaa wuxuu ku jasmiyey nacuudu ficli mutakalim isla markaana musamaa halkaasay ku xun tahay waxaan u jeedaa lam iyo lama ayaa wax jasmiya ficliga mudaaric jasmiya lam iyo lama ishtiraak bay leeyihiin iftiraaqna way leeyihiin meelay isugu yimaadaan ayay leeyihiin meela ay ku kala tagaanna way leeyihiin lix mas'alaa ka dhexaysaa lixna way ku kala tagaan lix ayaa ka dhexaysaayoo xarafnimada nafyiga ay faa'iidaynayaan ikhtisaaska mudaarica ay khaas ku yihiin macnihiisoy qalbinayaanoy ka dhigayaan maadi iyo wax la soo dhaafay hamsatul istifhaam gelinta la gelin karayo jasbinta ay jasbinayaan lixdaasi way ka dhexayso lixda waxa weeyaan xarafnimada ikhtisaaska ay mudaarica khaas ku yihiin anfinta macnihiisa ay anfinayaan maadi ayay ka dhigayaan way jasminayaan hamsatulistifhaamna mid walba waa laga hormarin karaa alamaa asxuwa shaybu waasicun alam nashrax laka sadrak waa bannaantahay lixdaa mas'ala way iska waafaqaan lix mas'alana way ku kala tagaan lixda ay ku kala tagaan lamaada waxa lagu anfiyey nafyiga waa inuu meel dhow ka soo bilowdaa waa kow ilaa xaalatu takallumkana waa inuu taagan yahay waa labo mutawaqiculwuquuc waa inuu yahay oo dhicitaankiisa waa in la rajaynayo waa saddex adaatu shardi in laga hormariyaa ma bannaano waa afar majzuumkeeda waa la xadfi karaa lidaruurati nadmi ayaa loo xadfi karaa waa may waxaan ujeedaa tawasuc ayaa loo xadfi karaa daruuro maaha tawasuc ayaa loo xadfi karaa waa shan lixaad lamaa iyo waxa ay jasmina in la kala fasliyaa bannaano lixdaa mas'alay isku khilaafaan aan ku celiyo lamaa nafyigeeda meel dhow inuu ka soo bilowdaa laasima ah. yacnii arrimo waa hore dhacay lamaa kuma anfin kartid oo ma dhihi kartid lamaa yakun zaydun yatakalamuni zayd ma uusan ahayn mid ila hadlo filcaami lmaadi sanooyinkii hore ila ma hadli jirin may nafyiga waa inuu noqdaa wakhti dhow mid ka soo bilowday shalay iyo daraad iyo wax dhacay aaniyan nafyiga waxaa lagu anfiyey ilaa xaalatu takalum waa inuu taagan yahay waxaan dhici karin waa hore arrinkaa ma uusan dhicin laakiin mar dambuu dhacay lamtu way ka suurowdaayool lam yakun shay-an madkuuran hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri insaanoo aadam loo wado waxaa soo maray wakhti adduunyada ka mid ah xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuuran wax la sheega uusan ahayn uma kaana mar dambuu madkuur noqday labaada kama suurowdo sidaa mar haddii wax lagu anfiyo wax lagu anfiyo ilaa xaalatu takallum buu anfisan yahay lamaa yaqum zaydun zayd ma uusan istaagin ilaa waqtigan mauusan istaagin bay faa'iidayn waa macno laba saddexaad lamaada waxay faa'iidaysaa oo ay ku khilaafsan tahay lamta waxa lagu anfiyaa inuu dhici doonaa la rajaynaya walamaa yadkhuli iliimaanu fii quluubikum qalbigiinna iimaan ilaa hadda ma uusan gelin waase la rajaynayaa inaad mu'miniin noqotaan lamaa yaduuquu cadaabi cadaabkay ma ayan dhadhamaynin waase la rajaynayaa inay dhadhamiyaan mutawaqicu lwuquuc ayay faa'iidaysaa waa macno saddexaad afraad lam aadaatu shardi in laga hormarayaa bannaan in lam taqum in la yidhaahdo lamaadase aadaatu shardi lagama hormarin karo in lamaa taqum in la yidhaahdaa ma bannaan shanaad lamaada lamaadan majzuumkeeda kii lagu jasminaya in la xadfaa bannaan la tawasuc lagu xadfo oo waxaa lagu weydiiyey hal dakhalta almadiina magaalada ma soo gasho qaarabtuhaa walamaa baad leedahay qaarabtuhaa waan usoo soo dhowaaday walamaa walamaa adkhulhaa wey ma aanan gelin weli waayahay lixaad lamta waxay khaasla tahay daruuratu nadmi majzuumkeeda waa looga faslin karaa lamaadaase xataa daruuratl loogama faslin karo lamaada iyo majruumka waa inay isku xigaan daruuratshicri eh, eh, xataa laguma faslin karo amaa lamta majruumkeeda daruuratu shicri waa lagu faslin karaa waa bannaan tahay faadxad magaaniha qifaara rusuumuhaa kaalamsi waa ahlin min alwaxshi tuuhali ayaa baytu shaacira faadxat waxay ahaatay magaaniyiha daarta meelaheedii la degi jiray kifaaran mid ay cidla tahay rusuumuha asaaskeeda wax joogaa lama arko kaalamsi waa ahlin min alwaxshi maxalushaahidka wey lamta iyo tuuhal ayaa isjasminaya oo lamtu tuuhash ayay jasminaya siwaa ahlin min alwaxshi ayuu ku fasliyey kaan lam tuuhal inaan looga ehel dhigin ayaad moodaa daarta siwaa ahlin ahl wax ka soo haray oo min alwaxshi duurjoogga xayawaankii duurjooga ama bani aadan ma joogu ujeedaa kaan lam siwaa ahlin min alwaxshi tuuhal sidaa daruuratu nadmi ayaa looga faslin karaa majzuumkeeda lamtase kuma bannaana lixdaa wej ayay isku khilaafaan afartaa aadaad hal ficli ayay calaa ariiqi اlasaala ku jasmiyaan calaa ariiqi اlasaala adawaadka labada ficli ku jasmiyaa kow iyo toban aadaad wey kow iyo toban aadaad ayuu musanifka tiriyey kow iyo tobanka aadaad ayaa laba ficli jasmiya calaa ariiqi اlasalayna ku jasmiyaan musanifkaa soo wadaay labadaa ficli midka hore ficlu shardi baa loo yaqaanaa kan dambena jawaabu shardi iyo jazaau shardi ayaa loo yaqaan adawaadka labada ficli jasminaya afar jeer ayaa la qaybiyaa adawaadka labada ficli jasminayo kow iyo tobankan aadaad afar jeer ayaa la qaybiyaa mar waxaa loo qaybinayaa xarafnimo iyo isminimo marna waxaa loo qaybini macaanida ay tusinayaan mar saddexaad waxaa loo qaybini maal la xidhiirsigeed iyo la xidhiirsi la'aanteeda afraadna waxaa loo qaybini icraabkooda qaabka loo icraabayo afartaa qayb ayaa la qaybiyaa ee xarafnimo iyo isminimo marka loo qaybiyo afar qayb ayay u qaybsamayaan xarfun biitifaaqin xarfun cala alasax ismun biitifaaqin ismun cala alasax afartaasay u qaybsamayaan xaraf weeye biitifaaq ayayna xaraf ku tahay weligeed xarafnimo kama baxdo xaraf inay tahayna waa la isku waafaqsan yahay in idmaa xaraf weeye cala araajix cala alasax ayay xaraf ku tahay qolaa diidan qadri waa kan ku soo marray waayahay mahmaa ismi weeye cala alasax lafteeda qadrigaan ku soo marray ibnu yascuun iyo ibnu suheelaa diidanaan sooma ahayn oo waxay lahaayeen mahmaa xaraf bay noqotaayo xataa beyd bay keeneen wamahmaa takuun cinda mra'in min khaliiqatin wain khaalahaa takfaa cala naasi tucla beydkaasi waa kii qadriga isku daalinay laakiin sida raajixa mahmaa ismi bay ahayd ismun cala alasax inta soo hadhayna waa ismun biitifaaqi afartaa qayb ayay u qaybsamayaan isminimo iyo xarafnimo marka la eego in xarfun biitifaaqin idmaa xarfun cala alasax mahmaa ismun cala alasax inta kalena ismun bitifaaqin qaybta isminimada sidaa ayay u qaybsameen waa yahay qaybta labaad macnaha ay tusinayaan macnaha ay tusinayaan adawaadkani ee qaar waa xuruuf qaarna waa asmaa qaarka xuruufta ah xarfun biitifaaqin iyo xarfun cala alasax midkuu doonaaba ha noqdee wuxuu tusinayaa oo keliya ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga inuu isku xidho ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga inuu isku xidho macno aan ahayn ma faa'iidaynayo waa qaarka xarafka waa in yo idma in yaqum zaydun zayd hadduu istaago yaqum camrun camarna wuu istaagi idmaa yaqum zaydun zayd hadduu istaago yaqum camrun camarna wuu istaagi macno kale ma tusinayaan waa yahay haddiidaasi waa sharinimadii oo ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga isku xirayey shardinimadaa waxaan ahayn faa'iidayn maayaan qoladan asmaada ah ayaa shardi bay faa'iidaynayaanoo mudammanun macno shardi wey shardi macnihiisaa la dhexgeliyey ha la dhexgeliye macna shardigan dhexgelintu xaadid weeye gadaal bay ka timid mabni inay noqdaanna waxa keenayba weeye oo macnaalxaraf bay gudanhayaanoo shardinimadani baa asal u leh macnaalxaraf ay gudanayaanoo la dimnisiiyey ayay mabni u noqdeen laakiin macno asaala loo dejiyoy ismi ku yihiin ayaa jira oo macnahaasi muxuu yahay saddex qeyb ayay u qaybsamayan afar qeyb ayay u qaybsamayaan qaar daata caqli leh ayay ku dhacayaan qaarna daata aan caqli lahayn ayay ku dhacayaan qaarna daraf bay ku dhacayaan qaarna bixasabi maa tudaafu ilayhi baa la yidhaha waxa loo idaafeeyey la macno yihiin afartaasay u qaybsamaya qaar daata caqlile ayay ku dhacayaan waa man oo keli ah man daatay ku dhici weliba caqlile cilmile in la yidhahdaa ka fiican man yaqum man ciddii yaquum istaago axadkii istaago macnahaasay faa'iidayni waana ruux caqlileh waayahay qaarna daata aan macno lahayn ayay ku dhacayaan ma la yacqil waa maa iyo mahma labadaasi daata aan caqli lahayn ayay ku dhacayaan maa shaygii tafcalu aad samaysaan mahmaa wax alla wixii ta'tinaa aada noola timaado daata aan caqli lahayn ayay ku dhacayaan adawaatu shardi oo dhanna cumuum bay faa'iideeyaan egow asmaa'u shardi oo dhan waxay ka mid yihiin min adawaati alcumuum oo insha allahu tacaala usuulka iyo marka laga hadlayo asbaada caamnimada faa'iidaysa ayay ka mid yihiin marka qoladan caqliga ku dhici man weeyaane caamnimay ku faa'iidayni oo cid walba cid kasta oo caqlile ayay ku dhici maa iyo mahma waxay ku dhacayaan daata aan caqli lahayn daato kastoon caqli lahaynna way shamlinayaan way jamcinayaan waayahay qaarna darafay ku dhacayaan qolada darafka ku dhicayaan laba usii qaybsamo qaarna darfu zamaan weeye qaarna waa darfulmakaan darfuzamaanku waa laba darfulmakaankana waa saddex shantaas wey darfuzamaanku waa laba oo waa mataa iyo ayaana mataa iyo ayaana waa laba daraf weliba darfuzamaan weeye mataa taqum mataa goor alla goortaa taqum istaagto ayaan aqumanna istaaga caabnimadii ay mar walba faa'iideynayaan iyo ayna meel alla meeshaad tajliis fadhiisataan ajliis fadhiisan waayahay annaa iyo xayumaa iyo ayaanay ahay tahay annaa iyo xayumaa iyo ayna saddexdaana darfulmakaan weeye oo makaan ayay faa'iideynayaan waayahay waxaa yimi bixasabi maa tudaafu waxaa noqdaa waa ayun ayun asmaada idaafada laasimta ay ka mid tahay oo baabulidaafa markii aan soo maraynay oo annagii soo marnay ayun carabiyada lix isticmaal bay ku leedahay hal weligeed lama idaafeeyo linidaai waslati maa fiihi al bay ahayd wax al wata u nidayntiisaa lagu gaarayey wa ayuhaa masxuuba albacdu sifa yalzamu birafci lidaadi almacrifa waa kaan soo marray ayuntaa mooye shanta kale idaafay laazimayeen shanta idaafada laazimayey waxaa ka mid ahayd ayun adaatu sharti ah ayun sharti haddii ay faa'iidayso idaafay laasimi laakiin mudaafu ileyhiga waa laga goyni karaa waa yahay oo qoladii mudaafu ilayhiga inta laga gooyo la tanwiininayey tanwiinkana mudaafu ilayhiga ciwaduu ka ahaa ayay ka mid ahayd haddaba ayun mudaafu ilayhigeeda ama goo ama ha joogo mudaafu ilayhigeeda macnuhuu faa'iideeyay faa'iideyni mudaafu ilayhiga hadduu daraf yahay darafnimay ku nasboomi mudaafu ilayhiga daata caqli leh haddii uu yahayna daata caqli lahay ku dhici mudaafu ilayhiga daata aan caqli lahayn haddii uu noqdaana daata aan caqli lahayn ayuu ku dhici miaal waxaa tidhi aya rajulin tadrib adrib aya rajulin aya yaad u idaafaysa rajul rajul waa daata caqli leh ayantii caqli daata caqli leh caamnimadeeday faa'iidayne aya rajulin nin kasta nin nin alla ninkaa tadrib garaacdan anna adrib garaacay waayahay aya farasin tarkab arkab baa tiri faraskaad fuushay daata aan caqli lahayn ayay ku dhici haysa daraf haddii loo idaafeeyana waa lamid aya makaanin tajlis ajlis meel alla meeshaad fadhiisataan fadhiisani aya yowmin tasum asum maalinkaa soontaan soomi mudaafu ilayhigeeda wax alla wuxuu noqdo ayay noqoni oo bixasabi maa tudaafu ilayhi xagga macnaha afartaa qeyb ayay asmaada noqonaya waayahay waxaa ku yimid maa la xiriirsigeed iyo la xidhiirsi la'aanteeda afar qeyb ayay u qaybsamayaan saddex qeyb ayay u qaybsamayaan qaar maa in lala xidhiiriyaa ay laasim tahay qaar maa in laga daayo ay laasim tahay qaar jaaza wajaaze ay tahay maada laga hadlayaana maa xarafoo zaa'id awey yacnii adawaatu shardigani qaar ka mid ee maa zaa'idaa la daba dhigi karaya maa xarafoo zaaida maa la xidhiirsiga ay la xidhiirsanayn adawaadkan saddex qeyb ayay ugu qaybsamayaan qaar in lala xidhiiriyaaba waajiba laba weeyaanoo id iyo xayu wey id iyo xaytu adaatu shardiba noqon maayaan maa haddaan lagu dabadhejinin oo id maa iyo xayu maa waa in la yidhaahdaa waa laazim waayahay qaarna in la geliya maba bannaana man iyo maa iyo mahma iyo anna afartaa in lagu dhoweeya ma bannaana man iyo maa mahma iyo anna afartaa maa in lagu dhoweeye ma bannaana inta kalena jaazagu jaazawi maa zaa'idaa geli ama kadaa oo mataa maa taqum aqum baad leedahay haddii aad doonto haddaad doontana mataa taqum aqum aynaa la mida ayan maa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa maada waa xaraf zaa'ida ayan lala xiriiriyey waayahay nadmi ayaa lagu jamciyaa khudarigaa qorayaa nadmigaasi khudarigan haanmaasabaatmidham nadmigaana waxa weeyaan talzamu maa fii xayumaa waidmaa wamtanacat fii man wamaa wamahmaa kadaaka fii anna wa baaqiiha ataa wajhaani ihbaatun waxadfun habata talzamu maa maa ayaa waxay laazimi fii xayu maa wa idma xayu maa iyo idmaa maa zaa'idaa laazimi talzamu maa fii xayu maa wa idma wamtanacat waxay ka manconaatay fii maa iyo waman iyo wamahmaa kadaaka fii anna annaana waa lamide wa baaqiyaha inta soo hadhayna ataa wajhaani laba wej ayaa yimid ihbaatun maadiyo loo sugo iyo xadfun xadafka oo habata sugnaaday maa la xidhiirsigeeda iyo la xidhiirsi la'aanteedana saddexdaa qayb ayay u qaybsamay aqsaamtii afarta ahayd saddex ayaan ka baxnay kan afraad ee ugu faraha badan ee ugu dhibka badan waxaa weeyaan asmaadan qaabka loo icraabayo adawaatu shardigani wixii xaraf ah ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga inay isku xidhaan ayaa loo keenay icraabna ma leh amaa asmaada icraab bay u baahan tahay qaabkee loo icraabi asmaada isbilowga hore waxaad u kala qaaday duruuf iyo hayru duruuf wax alla wixii daraf noqdo darfuzamaan iyo darfulmakaan midku doonaaba ha noqdee darafnimu ku nasboomi ha ku nasboome yaa ku camalfali ficlu shardigaad u fiirsani ficlu shardigaa hadduusan naasikh ahayn ficlu shardiga hadduusan naasikh ahayn ficlu shardigaa nasbini oo ay ku tacalluqayaan mataa taqub baa tire mataa ismu shardin jaazimu yejzimu ficlayni alawal ficlu shardi wahaani jawaabuhu wa mabniyu cala asukuun litadamunihi macna shari shardi macnihiisu wataa ama almushaabahati lilxarfi fii dalaalati اlmacna macnaha tusidiisu xaraf ka shabahay fii maxali nasbin cala darfiya darafnimuu ku nasbisan yahay waadarfu mutacaliqu bificli shar ficlu shardiga ayuu ku tacalluqi waayahay ficlu shardiga waa hadduusan naasik ahayn ficlu shardiga haddii uu naasikh yahay darafnimay ku nasboomayaan adawaatu shardiga darafka ah waxayna ku tacalluqayaan ficlu shardiga khabarkiisaoo maxduufa ayay ku tacalluqayaan yacni ficlu shardiga ay khabar u dhacayaan daraf khabar dhacayna shay maxduufu ku tacalluqaya soo ma ahayn hee dariiqadaasay marayaan aynamaa takuunuu yudrikkum lmowtu takuunuu wowda ayaa ismigii ah khabarkii awe aynada waay oo aynadani mabniyu cala fatxa fii maxalli nasbin على الرفية وظرف متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن كائنا أو مستقرا أو استقر في محل نصب خبر تكون تكون خبر keedii wey takuunuda iyo hilfaha uu qaadihayoo jasminhay eynada lafteeda jasminhays eynadiina ayaa nasbinhay takuunuda ayaa nasbinhays ayagaa hilfaha isu qaadaya waa yahay yacni caamil macbuulkiisa caamil inuu u noqdo laba ogola hadduusan wajhulcamalka iskhilaafsanayn wajhulcamalka hadduu iskhilaafsan yahay waa la ogol yahay mubtade iyo khabar qolaa waxay wadeen taraafuca way israfcisanayaanoo mubtadaha khabarkaa rafcinay khabarkana mubtada waxaa lagu bushinayey oo ibnu caqilka laftiisa uu soo naqlinayay caamil macmuulkiisa caamil u ee lama ogola heekanba caamil macmuulkii caamil u ee soo ma ahan wajhulcamalkaa iskhilaafsan mubtadaha iyo khabarka wajhulcamalka ayaa itixaadayo rafcay isugu camalfalayeen taasaa la diidanaa ee mar haddii wajhulcamalku iskhilaafsan yahay dhib male waa garan adawaatu shardigu daraf haddii uu yahay qaabka ayaa loola dhaqma daraf hadduusan ahayn uu imow daraf waxaa soo gelaya bixasabi ma tudaafu ilayhi ayunoo daraf loo idaafeeyey lafteeda darafkay ka mid tahay ee xagga u tug daraf haddayan daatay ku dhacayaan waxaa daata ku dhici man oo caaqil ku dhacday iyo ma iyo mahmaa oo hayruulcaaqil ku dhacay iyo ayunoo daata loo idaafeeyey caaqil iyo hayruulcaaqil midkay doontaaba ha noqoto qoladan haddii ay noqdaan ficlu shardigaad fiirini ficlu shardiga haddii uu hadduu laazim yahay mafcuulba uma baahno ficlu shardiga waa laazim mata man yaqum aqum macahu wey mubtadanimay ku rafcisan yihiin waa yahay ficlu shardiga waa haddii uu yahay qaasir mafcuul ba aan qaadanin waxaa lamidoo mubtadanimo ay ku rafcismayaan ficlu shardiga mafcuul waa u baahan yahay laakiin ayaga kuma duldhacaye heerkoodu ku duldhaci oo mafcuul uu ka dhigani ayaguna ama faacil damiirkooduu faacil ka dhigtay ama sababigooduu faacil ka dhigtay ayaga kuma duldhacayo markaana mubtadanimay ku rafcisan yihiin waa yahay oo waxaa tidhi man yadrib zaydan adribhu man yadrib yadrib ficligan mudaaric wuxuu faacil u rafciya damiir mustatiroo manta u noqoni waxaa ku cad yadrib ficli mafcuul u baahan weeye laakiin manta kuma duldhacayo cidda la garaacay manta maahe cidda wax garaacday wey manti mubtadayn bay ku rafcisan tahay ficliga mafcuul ayuu u baahan yahay mafcuulla ma uusan qaadanin isla markaana mantuu ku duldhici mafcuul muqadame weeye wamaa tafcaluu min khayrin tafcaluu waa ficli mucadoo mafcuul u baahan faacilla wuxuu u qaatay damiir mukhaadaboo wowda ah Eh, maada ayuuna ku duldhici maada mafcuul muqadame weye mabniu calaa sukuun fi maxali nasbin ay weeyaan waa mafcuul ayuu qaatay ficliga mafcuul ayuu u baahan yahay ma adawaatu shardiguna ku duldhacayay laakiin mafcuulu bihi wuxuu ka dhigtay ismi daahirah ismigaa daahirka waxaa loo idaafeeyey damiir adawaatu shardiga u noqonayo kaa min baab alishtiqaal ayaa kuugu bannaan inaad manta mubtade ka dhigtaana waa kuu bannaantay ishtiqaalda awjuhday ku bannaanayd xagga icraabkana waddooyinka ayay marayaan intaasoo hal xaba usan ka dhinneen khudarigaa dabada ka maraya marka ishaad marinaysa waa sahlan yahay insha allahu tacaala bilaa walaamin wadac daji jasman jasmin fi lficli ficli la jasmiyo bilaa iyo walaamin u deji aaliban xaalaa tahay laaday iyo laamta mid wax ku dalbaya wa bilam iyo walamaana u deji haakadaa xalay kuwaa la mid yihiin wajsim ku jasmi biin iyo waman iyo wamaa iyo wamahmaa iyo wa ayin iyo wamataana iyo wa ayaana iyo wa ayna iyo waxayumaa iyo wa anna qolyaha iyaguna wax ku jasmi wa xarfun xaraf weeye idmaa lafdiga idmaa ah ka in in xal ay la mid tahay wa baaqil adawaati adawaadka soo harayna asmaa u asmaa weeye ficlayni yaqtadiina shardun qudima yahul jazaau wa jawaaban wusima yaqtadiina waxay dalbayaan ficlayni laba ficli ayay dalbayaan shardun shardi ayaa qudima la hormariyey yatlu waxaa raacayaa aljazaau jazaa raaci wa wusima waxaa lagu magacaabay jawaaban jawaabna waa lagu magacaabaye yacni wuxuu leeyahay adawaatu shardigani laba ficli ayay jasminayaan ficlayni yaqtadiina laba ficli bay dalbayaan labadaa ficliye ay dalbayaan oy jasminayaan mid hore ficlu shardi baa loo yaqaanaa kan dambena jawaabu shardi iyo jazaau shardi magacaa ayay leeyihiin labadana waa majzuum intaasu u wadaa ficlayni yaqtadiina mafcuul muqadamoo ay leedahay icraabkaasaa fiican wajzim inaad mafcuul oga dhigtana waa suuroobi karta yaqtadiina jumladeedina aad mustanafo ka dhigto ama aad nactiyayso raabidkiina aad xadafto laakiin kanaa ka sahlan yaqtadiina way dalbayaan adawaadkaa ficlayni laba ficlibay iyay dalbayaan sharun shari ayaa qudima shardun mubtada weeye waana nakira waxaa u cunansiiya taqsiim waxbaa la qaybinayaa tafsiil sharun shari ayaa qudima la hormariyey yatluu waxaa raacayaa aljazaau jazaa raaci wawusima waxaa lagu magacaabay jawaaban jawaabna waa lagu magacaabaaye wmaadiyayni ow mudaaricayni tulfiihimaa ow mutakhaalifayn wamaadiyayni wa tulfii waad ogaanihimaa labadaa ficli waxaad ku ogaani maadiyayni laba maadi inay yihiin ow mudaaricayni laba mudaaric inay yihiin ow mutakhaalifayni ama laba iskhilaafsan inay yihiin yacni wuxuu leeyahay ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga laba ficli oo mudaaric way noqon karaan waa sida asalka ah wain tacuuduu nacud laba ficli mudaaric laba ficli maadi inay noqdaanna way suurowdaa in axsantum axsantum lianfusikum maadi iyo mudaaric inay kala noqdaanna way dhici karta waayaha afar suura markaa ka soo bixi laba maadi laba mudaaric ficlu shardigaa maadi ee jawaabu shardigana waa mudaaric ficlu shardigaa mudaaric ee jawaabu shardigaa maadi afartaas suuro wey afartaa suura saddex suura fara badan laba mudaaric inay noqdaan waaba tan u asalsan laba maadi inay noqdaanna way badan tahay iyaduna ficlu shardiga inuu maadi noqdo jawaabu shardigana mudaaric noqdaana way badan tahay waxaa aad u yaroo qiladeeda iyo yaraanteeda mutafaqa isku waafaqsan yahay ficlu shardiga inta mudaaric majzuubay uu noqday jawaabu shardiga inuu maadi noqdo aad bay u yar tahay oo in yaqum zaydun qaama camru inaad tidhaahdaa aad bay u yar tahay ha yaraatee daruuratu nadmi miyay khaas ku tahay tawasuc ayaa loogu hadli karaya mubarad iyo ibnu maalik tawasuc ayay ku bannaantay leeyihin way yartahay yarida waa waafaqsan yihiin laakiin tawasuc ayay ku bannaantay leeyihiin jumhuuru naxwiyiinna waxay leeyihin may daruuratu nadmi waxaan ahayn ficlu shardiga inuu mudaaric noqdo jawaabu shardigana maadi noqdaa ma dhici karto waa labada ficli haddii ay noqdaan laba ficli mudaaric islamarkaana mucrab ah lafdigay ka jasbisan yihiin in tacuuduu nacuud laba ficli mudaaricoo mabni ah haddii ay noqdaan labadii nuunaa ku jirtaa loo jeedaa nuunu niswe iyo nuunu tawkiid maxalkay ka jasmisan yihiin laba maadi haddii ay noqdaanna maxalkay ka jasmisan yihiin mid haddii uu maadi noqdo midna mudaaric noqdo mudaarica lafdigaa laga jasmini maadigana maxalkaa laga jasmini war kalena maba jiro waa intaa un wa maadiyayni abyaada ibnu maaliga ugu fudud ayuu beydkan ka mid yahay maadiyayni oo mudaaricayni tulfiihima oo mutahaalifayn oo fudud yahay waqiila fi lmarmiyi marmawiyu wakhtiira fi isticmaalihim marmiyu nisbada dhexdeedu ku keeni doonaa abyaadda ugu fudfud ayuu ka mid yahay waxaan u malaynayaa boqolkii lixaad miyaa ku jooga soaalkaa saas maaha kii toddobaada bilaabanaya kii lixaada halkaa ku jooga marka saddex boqol keliyaa noo hadhay waa soo dhammaaday tulfii khamiis kasta haddii laiska daaya dhib male asagoo dhammaado baa la arko baale maalin la baajiyo tulfii waad ku ogaanihimaa labadii ficli waad ogaani maadiyayni laba maadi ayaad ku ogaani ow mudaaricayni ama laba mudaaric ayaad ku ogaani ow mutakhaalifayni ama laba iskhilaafsan ayaad ku ogaani wa bacda maadin rafcuka aljazaa xasan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan wa rafcuka adiga rafcintaada aljazaa'a jazaha aad rafciso bacda maadin maadi gadaashii xasanun wanaag wey warafcuhu rafcintii bacda mudaaricin la rafciyaana wahana wuu daciifay yani wuxuu leeyahay ficlu shardiga haddii uu maadi yahay jawaabu shardigana mudaaric noqdo waa sida badan yani ficlu shardi inuu maadi noqdo jawaabu shardiga mudaaric noqdo way fara badan tahay oo la yidhaahdo man kaana yuriidu xasa aakhirati nazid lahu fii xarfi man kaana ficlu shardigii waa maadi jawaabu shardigiina waa mudaaric ficlu shardiga maadiga maxalku ka jasbisan yahay jawaabu shardiga mudaaricana lafdigiisaa la jasminay waa sida wanaagga badan alla ilaah waxaa bannaanoo laisla ogol yahay ficligan mudaaric in la iska rafciyo maadaama ficlu shardigii maadi uu yahay wax jasmoo ka muuqdaana uusan jirin mudaarican meesha jawaabu shardiga yaalla in la rafciyo way bannaan tahay oo inaad tidhaahdaa kuu bannaan man qaama man qaama aquumu macahu aquumu aada rafcisaa waa bannaan tahay maxaad ku rafcisa jawaabu shardigiisi awi saddex wej ayaa la isugu khilaafsan yahay wejka siiba wehi ayaa ugu soo dhow wuxuu leeyahay ficligan rafcisana ee mudaaricee meesha yaallaa jawaabu shardi ma aha waa daalli jawaabu shardiga ayuu tusinayaa taqdiirtana aadaatu shardiga iyo ficlu shardiga labadaba wuu kaga horreeya xagga taqdiirta lafdiguu ku dambeyn laakiin taqdiirta wuu ku horreeya jawaabu shardigiioo xadfan ayuuna tusinayaayo haddii aad tidhaahdo man qaama aquumu macahu waxay ka dhigan tahay aquumu macahu man qaama adoo dhahay qaamada waa ficlu shardigii jawaabu shardigiina wuu xadfan yahay oo aquum macahu wuu jasbinsinaan laha kaa waa qowl kuufiyiin waxay leeyihiin aquumu macahu khabar weeye jumlada ficliga mudaaric fa iyo ismi mubtadaa isla xadfan oo wuxuu ahaan lahaa man qaama fa ana aquumu macahu fa'dii iyo anadii ayaa isla xadaftay oo mubtadaha ahayd aquumu jumladan mudaaricee rafcisanna fii maxali rafcin khabarulmubtada fa'da iyo mubtadaha xadfad iyo jumladan khabarka waxoo dhanoo iswataa fii maxali jasmin jawaabu shardi ah qoolkaa labadu qool saddexaadoo daciifa ah. aquumuda lafteedaaba jawaabu shardigii ah oo maxaa loo jasmin waaye caamilka mar hadduusan ficlu shardiga jasminin oo jasmo uusan ka muuqanin wuu daciifay mar hadduu daciifayna jawaabu shardigii waa la iska rafciyey saddexdaa wej ayaa la khilaafsan yahay wejkaasiiba weyhi ayaa u soo dhow wa rafcuka adiga rafcintaada aljazaa jazaha aad rafciso bacda maadin maadi rafcuka waa mubtada masdarun mudaafun lifaacilihi aljazaa mafcuulkiisi bacda maadin darafka waxaad ku tacallujisaa rafci masdar macmuulkiisa in la hormariya aad looma ogola dee duruuftaa la tawasucsani darafka waa falamaa balaqa macahu sacy falamaa balaqa asacya macahu asacya masdarkaa macahuda ayuu ku camal fali waana masdar waana laga soo hormariyay duruuftaa la tawasucsaday wa icraabo kalena waa bannaan yihin adiga rafcintaada aljazaa jazaha aada rafciso bacda maadin maadi gadaashii xasanun wanaag warafcuhu jazaha rafcintii bacda mudaaricin mudaarici gadaashii la rafciyaa wahana wuu daciifay ficlu shardiga hadduu mudaaric yahay in yaqum hadday arrintu tahay jawaabu shardigio mudaarican rafcini daciif weeye taa way liidataa wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak calm